laa macbuuda bixaqin ila allah sida ay aaminsan yihiin ama ay ku fasireen dadka diintooda lagu kalsoon yahay iyo aqoontoodaba alla lagu caabudo xaq ma jiro oon alla ka ahayn intaas waxaan ka ahayne la caabudoo dhanba waa ilaahyo baatilo ah waana cibaada shirkiya baatila oo faasida ah ahlu sunna waljamaaca tafsiirkaas iyo macnahaas yay ka bixiyaan ahlulbidacu waa iskhilaafeen oo ninba meel buu ku dhuftay meeshaasoo ka turjumaysa kolba asagu wuxuu aaminsan yahay ashaacirada iyo maaturiidiyada iyo muctasilada iyo raafidadu laa ilaaha ila allah oo diinta lagu soo gelayay waadhi diinta lagu soo galayay macnaheedii baan isku kala tagnayba iyagu waxay yidhahdeen laa qaadira cala alikhtiraaci ila allah axad awooda ma jiro wax in la bilaabo ama la amaamudo ama la unko oon alla ka ahayn marba haddaad ictiraafto qaadirka wax abuuri kara waxna bilaabi kara waxna curin kara alla keligii inuu yahay agtooda muwaxid baad ka tahay haddaad doonto asnaam aad caabudid geeda aad barakaysatid sanam aad u sujuudid ilaahay khayrkii aad tuugtid wax kastood samayso marba haddaad aaminto annahu laa qaadira cala alikhtiraaci waalkhalqi ila allah muwaxid baa tahay qiimo badan agtooda tafsiirka iyo macnaha kelimada diinta lagu soo galay inuu ku kala tagnay aduguna waxaad leedahay laa ilaaha ila allah macnaheedu waxaa weeye laa macbuuda bixaqin ila allah ilaahyo kaleoo la caabudo ama la tuugo ama loo sujuudo ama laisu bihaanbihiyo ama loo khushuuco ama wax loo gowraco waa jiraane laakiin waa baatil iyo bilaash cibaadada xaqa ah iyo allah xaqa waa alla keligii halkaasaad adugu maraysaa niman falaasifo la yidhaahdo baagi dambena islaamka sheegtay waxay leeyihiin laa ilaaha ila allah macnaheedu waxaa weeye laa mutaxayara fiihi ila allah axad lagu wareero oo la xaalkiisaba la fahmi waayo oona alla ka ahayn ma jiro wey ummadda inteeda kale waa la fahmaaya ashyaada inteeda kale waa la fahmaya mawjuudaadka inteeda kale waa la fahmaya laakiin allo e, cuquushi iyo afkaartii iyo maankii maskaxda baa ku wareertay wax kasta marka laguu tilmaamo ama laguu sifeeyo ama laguu qexo waad fahmi kartaa maankaadiiyo maskaxdana waa degi karaa waa geli karaa almutaxayar fiihi waa allah bay dheen wixii kale ilaahya ma aha de waa niman baab kaleba u socda niman ayagu xuluuliye la yidhaahdo iyo itixaadiyo oo gaalo kuuskuusuna meel fadhida ah waxay yidhaahdeen laa mawjuuda ila allah laa mawjuuda ila allah alla mooyeen axad kaloo jirabaa ma jiro idinka meesha fadhiya casarka tukaday iyo kuwa bannaanka jooga iyo uunkoo dhanba ilaahay baa ku dhex jiray leeyihiin waa gabal alla ka tirsan waa waaba dad noocaasa dadkanoo dhanba masaajidda guryaha noolaha malaa'igta insi iyo jin waxaan oo dhanba waa qaybo alla ka tirsan allahu xalla fi lkhalaa'iqi waalkaa'inaat waa caqiidada nasaarada nimankaa marka waxay ku fasirhayaan laa ilaaha illa allah ay laa mawjuuda ila allah adiyo ilaahay laba shay ma kala tihinoo isku mid baa tihin bay ku leeyihiin ilaahay waa adiga adiguna ilaah baa tahay laba shay oo isdoorshaba ma nihiinay wax isku mid baannahay waan midownay waaxid baannahay daata mutaxida nimanka noocaasa islaannimay sheegan oo kutubbay qoraan oy alifaan wadaadaydi kuwa waa gaalla waxaa laidinkaaba takfiira khawaarija ah. idan faallaahu cindahum waa caynu lwujuud ayagaa agtooda ilaahayga la caabudo waaba adduunkan jira iyo muuqaaladan muuqdaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u ah qolyaha qabuuriyiinta loo yaqaana ama suufiyada hulaadda ah kelimada macnaheedu agtooda waxaa weeye laa ilaaha fi lwujuudi ila allah laa ilaaha fi lwujuudi ila allah alla la caabudo oon alla ka ma jiro adduunka bimacnaa dadka muslimiinta ee islaamka sheegtay geedaha caabudaya ama awliyada baryahaya ama qubuurta u sujuudahaya ama xoolaha u qalahaya ama asnaamta u sujuuda agtooda muslimiin bay ka yihiin ruuxuu wax kasta uu caabudo alluu caabudahaya alluuna ugu dhowaanhayaa ilaa uu ka aaminahayo daatadan uu caabudahay iyo qabrigan iyo sanamkan ilaa uu ka aaminayo inuu yahay axad wax abuura ninka sheekh cabdilqaadir barya dhab baan siinayna waxaan leenahay sheekh cabdilqaadir maxaad ka aaminsan tahay ma inuu rabbi yahay oo annaaficu daaru uu sheekh cabdilqaadir yaad aaminsan tahay maya alraasiqu lmuxyi lmumiit ma sheekh cabdilqaadir baa maya maxaad ka rabtaa awliyadan barakaysanhaya shafaacan ka raadinaya jaahoodaan qoraxaysanhaya allaan oogu dhowaanhaya allaan u sii maraya geedka dheer geed gaaban baa loo sii maraa wararkaa mar hadduu akhriyo muslim fiican weeye faraha ka qaaday leeyihiin laakiin maalinkuu aamino sheekh cabdilqaadir huwa almustaqilu binnafci waddur cindahaa yakfur bay taagan yihiin waaba kala tagteenba adugu waxaad leedahay adoo aaminsan allah inuu xaq cibaadana muto sheekh cabdilqaadirna addoon miskiina uu yahay haddaad weydiisato wax alla mooyeen axad kale uusan awoodi karin shirki baad ku dhacdo adugu leedahay shirkiga noocaasana waa shirkiga quraysh iyo carabay aaminsanayd wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haؤulaa'i shufacaa'una cinda allah maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa alkhaaliqnimo carab ilaahay waa u ogolay adduunka asagu inuu maamulo waa ogolaayee inuu caalimu اlghayb yahay waa ogolaayeen walain sa'altahum man khalaqa الsamaawaati wاlأrd layaquuluna khalaqahuna alcasiizu اlcaliim ilahay inuu casiiz yahay caliim yahayna waa garanhaya carab waa taqaan ayagoo mushrikiina maamulka adduunka iyo dil iyo danya iskale qul man yarzuqukum min الsamaaءi wاlأrd aman ymliku الsamca wاlabsaar wman yukhriju اlxaya min almayiti wayukhriju اlmayita min alxay waman yudabiru اlamra maxaa daba yaalla fasayaquuluna allah adduunka yaa maamula ilaahay cir dhul yaa iskale allah maamulkiiyo talada ilaahay yaa waxdilaya intaa way garanayeen nabiga waxaa loo soo diray keliya inuu qodob ka saxo ah ilaahay keligii baa mudan in la caabudo waxa kalood waddaanna waa baatil nimankaani marka qaacidadii mushrikiintii carabeed iyo ayagu waxba isma doorshaan magacyaha iyo muuqaalada iyo midabka iyo inay kuwanna islaan sheegtaan kuwaana diidanaayeen baa u dhaxeeya oo carabtu niman caqli caqliloo waxay ahaayeen fahmaya weedha laga doonahayo kadib markay nuxurkii kelimada fahmeen bay ka boodeen way diideen innahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila allah yastakbiruun macnahay fahmahayaan laakiin adugu dhibkaadu waxaa weeye laa ilaaha ila allah baad odhan oo waad ku wardiyi tusbax weynoo kunla aad qaadan markiiba boqol baad jiidi intaad wareejiso wa maca daalika shirkigii baad ku dhici dhibkaadu xageed ka yimid macnaha wadhan baadan fahansanaynba ama macno khaldan baa lagaa dhaadhiciyey haddii macnaheeda aad aaminsan tahay ood fahansan tahay shirkigaad dayn lahayd ama ayadaad ka carari lahayd labadaa mid unbay noqon lahayd inaad shirkiga ka cararto carartoo dayso sidii saxaabadii fiicnaa iyo inaad kelimadan diiddo sidii qureysheed ilaan quraysh markay waadhi fahantay kor bay u boodda ajcal aalihata ilaahan waaxidan ina hadaa la shayun cujaab bay yidhahdeen liannahum fahimu lmacnaa nimanna macnihii bay fahmeenoo waa qaatay ilaahay baa hidaayaya tawfiiq iyo wanaag siiyey ninuu mar hadduu weedha fahmo xaqiiqatan ima an yu'mina biha calaa xaqiiqatiha wa ima an yakfura biha laakiin adigoo weedha ku dhawaaqaya oo aaminsan saad sheeganayso haddana inaad shirki ku aqdaamato iyo kufriyaad waa qulub iyo khaladku galay baa hawshaa keenaya gabagabadu macnaha kelimadda saxda waxaa weeye laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda bixaqin ila allah saasaa loo jeedaa dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albail aw ilbail xaqiiqatu shahaada wa afar wey kelimadan laa ilaaha ila allah qaybta dambe risaalada u gudbimayne mayne afar martabaa lagaa rabaa afar asaas baa laga duulahaya asaaska koobaad waxaa laga rabaa ruuxa weedhan ku dhawaaqaya laa ilaaha ila allah inuu garanayo wuxuu ku dhawaaqayo cilmu shaahidi biha wa macrifatuhu laha waictiqaadu sixatihi sixati maa shahida bihi wa hubuutaha cinda baa laga rabaa waxaan aad ku dhawaaqayso macnihiisa waa inaad fahansan tahay ood qirsan tahay xagganna aad rumaysood qalbiga iyo maanka iyo laabta u riddo agtaadoona shay ka sugan uu yahay sidaa darteed nin reemiya oon af carabiga aqoonin oon waxaan fahmaynin weligiina shahaado aan maqal haddii laeado qul laa ilaaha illa allah oo iskaga dhawaaqo laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulullahi uu yidhaahdo kadibna la yidhahdo maxaad ku hadashay oo yidhi waan iska yidhi garma waxaad ii sheegteen maxay ahayd ma afjaynisba ma muxuu sawaaxili baad ii dhibteen ma carabiba weedhaan waxay tahay garan mahay hadduu yidhahdo ma islaamahaya sidaa miyuu ku islaamayso waa gaal buu weli taagan yahay weli gaal buu taagan yahay haddaynan laakiin ogaanin meedhaan inuu garanayo iyo inuusan garanaynin islaannimaan u xukumayna daahiran waxaynu ka hadlayno waa markaanu ogaanno macnaha inuusan fahamsanayn adoo nin jayniisa ama filibiina u dhiibay ama kuuriyaana u dhiibay laa ilaaha illa allah oo kadibna uu ku hadlay waxaad ku tiri waa waxa laisku salaamo marka layska soo horbaxo laa ilaaha illa allah dadka ku dhimxaan waa salaanta carabtaad ku tiri ee isku salaanto idan miyuu ku islaamahaya ku islaami maayo weedh gaalnimaad u dhiibtay waxaa tii waxaa tidhahdaa markay soomaalida ka hor yimaadaan kafartu billahi alcadiim dheh maa maxay waa waa salaanta soomaalidaad u dhiibtay soomaalidaa isku salaantaad tidhi waa cajami aan carabi aqoonin wuu kaa soo horbaxay kafartu billaahi alcadiim buu ku yidhi qabta oo dila dhihi mayno leanna waxaa maba yaqaan waxa loo dhiibay ma salaanba ma gaalnima bamkan loo dhiibay uu iska watay uu dadka ku daqrahayo maba fahansanaba idan waxaa shardi ah ruuxa kelimada ku dhawaaqaya inuu garanayo macnaha wuxuu ku dhawaaqay aamino nuxurkay xambaarsan tahay waa asaas asaaska labaad adoo macnihii fahansan xaggana aaminsan waxaan kaa rabnaa attakalumu biha inaad ku hadasho warma muslim baa tiri haa bal ashahaado halkan ay ku jirtaa baa tiri attaqwa haahunaa u bixin maye dibnahaada inaan ka maqallaan rabnaa dibnahaada ha laga maqlo oo laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullahi dhe waxaa tidhaha u bixin hawlahaas meeshana camiran oo buuxdo way gengimantahay ka leexo hadda miyaa lagaa dhagaysaan haddii aad wixii rumaysantahay dibnahaadaha laga helo afkaada ha ka soo baxdo waa asaas labaad weeye waxaa laga soo reebi keliya ruuxa aan awoodi karin ean ku hadli karin nimaa hadli karinba ee in loo qoro mooyeen ma hadli karo markii loo qoro wixii loo suxu madaxa bundhinaya waa fahmaya ninka asamka ah ama akhraska ah een karaynin waadhi inuu ku dhawaaqo ma saaro macaani kale un baan ka rabnaa waxaa laga hadlahayo waa ruuxa kari kara ee awooda inuu eedhe ku hadlo oo ashahado waxaa ka mid ah asaasiyaad kelimad tawxiid inaad dadka kale muslimiinta aad barto una sheegto kan inuu xaq yahay tawxiidkaa xaq ah wixii kalena waa baatil weedhanaa dhab wixii kale waa bilaash inuu ummadda u caddeeyo oo uu gaadhsiiyo tawxiidkaa isaga ah waa laasim weeye una sheegto dadka inaad aaminsan tahay anaa aaminsan adiguna inaad qaadato waa waajib inaan kuu cadayna waa xil i saaran waa dacwadii rususha iyo xilka adiga ku saara qodobka afraad ee laga duulahay waa maxay aliltizaamu bimadmuuniha waa in kelimadaa waxa waa furo guri islaanoo weyn lagu gala weeye remoor baa daba yaalla laa ilaaha ila allah markaad tidhaahdo waxaa kugu bilaaban xilal iyo mas-uuliyaad iyo arkaan iyo shuruud iyo waajibaad muxaramaad xuquuq bay kelimadan leedahay ilaa bixaqiha hawshaasaa kugu bilaabanaysa haddii aad ku hadasho kelimadii macnaheeduna aad fahamsan tahay waxay xambaarsan tahayna aad aamintood ictiqaadiso ummadda kalena aad u sheegto wa maca daalika adugu aadan qaadanin oodan qaayibin oodan aqbalin oodan iltisaamin waxaa weeye hadde waxba lagaa dhagaysan maayo mithaal ahaan ninbaa ninbaa nin dayn ku lahaa saddex ninbuu xaq ku lahaa nin walba xaqi uu kulahaaba u doontay wuxuu yidhi dayntii boqolka shiinlan kugu laa wuxuu yidhi daynna iguma lihid kuna siin mahayo ninka waa munkir jaaxidun lilxaq ninna wuxuu yidhi daynta waad igu leedahay waa ogolahay laakiin ku siin mahayo ninkan iyo ka horeso waxuma dhexeeyo ninka waa ku dafiray kii hore wuxuu yidhi waxaad igu leedahay lama arko kumana siinay see kuguma lihidba indha caddayn buu soo rogtay dagaalla waa ka xigaa ninka labaad wuxuu ihi xaqa waad igu leedahay oo saacaddaasaan kaa qaaday hantidu intaasay ahayd waa xaqaad igu leedahay laakiin ha ku seexani buu inaan ku siiyo taasi ha ku fikirin ninna wuxuu ihi xaqa waad igu leedahay waana ku siinhayaa laakiin een een waxbaa jira iga warsug berri baan bixin beri dambe wareegaysi wixii ma diido ma inkiro kuma siiyo saasuu u wareegaystaa saddexdaa ruux ma kala duunyaysa isku mid labada hore gaalo weeye kaa kaa dambana waa muslim waxaan uga jeednaa shareecada islaamka ruuxa waxaa laga rabaa iyo kama tuxid inuu qaatoo qaayibo ninka asaguu soo istaagee diidaba ee laa ilaaha ila allah odhan mahaya yidhaahda waxay xambaarsan tahayna waan diiday yidhaahda gaal madax cad weyo bannaankaa taaganoo waa quraysh iyo wixii la halmaala ninna intuu qaatay oo yidhi waan ogolay xaqa waad igu leedahay allana waa i saaray buu diiday inuu xaqii u hoggaansamo iltizaam iyo qabuul baa laga waayey kaasna waxaa la mid ah nimankii maanici zakaadka la odhan jiray saxaabada ay la dagaalameen zakada in lagu leehay waa ogolaayeen xaqa inuu saaran yahay waa ogolaayeen laakiin maxay diideen waa ninku yidhi ku siin maayo mihaalkaas waa mihaal markii masaa'il iimaan la marayo salafku ay keenaan saad waxu fahantaan ninka mumtanica ah iyo ninka jaaxidka ah iyo ninka aqbalay ee mutakaasilka ah bay ku kala saaraan waxaa miaalkaas sheega alimaam moxamed nasr almarwasi fi kitaabi tacdiim qadri الsalaa ibnu khusayma fi kitaabi الtawxiid meelo badan bay culmad ku sheegaan ninkan hore waaba diidayba waa budugooni u tuman kanna wixii kale ictiqaad ahaan iyo qowl ahaan wuu aqbalay laakiin wuxuu yidhi bixin mahayo yeeli mahayo hoggaansankii iyo inqiyaadkii iyo qabuulkii iyo iltizaamkii buu diiday waa mumtanic baa kan loo yaqaana ka horna waa jaaxid iyo munkir ama mukadib waxaa tidhahdaba kanna waa mumtanic ka dambe wuxuu yidhi xaqa waad igu leedahay taasi waa ictiraaf waanaan bixinaya waa qabuul kadib waxaa laga wadaa tanfiidkii tanfiidkii iyo wuxuu inuu fuliyena wuu ka wareegaysanhayaa shahawaad kalaa u diidaya mutakaasilba laakiin wuxuu diidan yahay ma inta adiga kaama badnee bal carruurta maanta siiso mushaarka dambe ninka dayntiisa ka bixbu isleex laakiin haddaan ogaano laftirkiisu inuu nasirhayo oo sidii kii hore mumtanic ahaa uu hawsha diidan yahay xisaabtan kalena uu ku dhuumanhayo markaa qoorta lasoo qaban gabagabadu waxaa laga rabaa ruuxa muslimka kelimada waxay xambaarsan tahay ilaahay subxaanah wa tacaala keligii inuu cibaado muto cibaado kasta oo ilaahay aan loo bixinin axadkaa loo bixina ay baatil iyo shirki tahay axadkii u hoggaansami waaya haddee waxaa weeyaan mushrig weeye waxaan leenahay kelimadu saddex arkaan oo kale ka duushaa gabagabadeedu النسك والعباadة الحكم والولا والبرا saddexdaa tirna waa ku dhisan tahay kelimada laa ilaha ilا الlah muxamadu rasuul الlah ee kelimad tawxiid loo yaqaano waxay ka duushaa saddex rugni saddex tiir bay ku taagan tahay tiirka koobaad waa tiirka loo yaqaano alcibaadaةu والnusuk waana mucdamu waajibaat الdiin ilahay waxayaabaha loogu dhowaado salaadii soonkii xajkii zakawaadkii gawricii الnusuk wاlcibaadaat baa la cibaadada markaama cibaadada qalbiga ka dhacdo oo khawf iyo khasho iyo tawakul iyo maxabo iyo tacdiim iyo ixtiraam ilahay iyo diintiisa ha noqoto ama mid muxuu ahaaye falka laga sameeya daahirka ha noqoto waa qodob qodobka intaasoo dhan alla waa inaad siiso wixii cibaada a ah meelay ku timaadaba ilaahay keliga waa in loo daayo axad kale aan lagu tarixin rugniga labaaday ka duulayso waxaa weeye alxukm talada iyo maamulka allah iska leh ilaahay subxaanahu wa tacaala soo asagu khaaliq ma ah oo adduunkan ma abuuranin iyo uunkan haa maamulkoodana asagaa iska leh haddaynu dhahno dhibku waxaa weeye dunida yaa iskale allah ciriya dhul yaa abuurtay allah ummadda iyo uunka ku dhex nool bahaa'im iyo bini aadam malaa'ig iyo insi iyo jin kulli allah iskale soo ma maa maamulka iyo dastuurka iyo xaqa kala saaraya allaha loo daayo ta haddaad ka biyo diidana gaal baatay muslim ma tihi haddaad ilaahay u oggolaatay inuu ku maamulo xagga adduunyadaadii iyo qadih iyo qadarkii iyo abuurkaadii haddana dastuurka iyo sharciga lagu kala baxaya alla waa inuu yeesho ma tahay mise ma aha haddii kale adu intaad adduunkan iskaga tagto adduun cusub samayso adugu qardayso meeshaana deg faraha baa lagaa qaadee laakiin haddaad tahay addoon alle hoos jooga oo cabsi allah igule la taagan oo dhulkiisii ku taagan oo ku seexanhaya cirkii allana madallo ka dhigto hadhsanhaya baadkiiyo biyihii allahu siiyeyna cunahayo cabbahayo calfanaya haddana aad tidhaahda mae dastuurka iyo annagaa nidaamka dejisanayna howlaha kana allah iskale xaq darro wey qodobkan dambe qodob lagu baaba'ay weeye weliba markaan muslimiinnaho waddamo gaala joogno ama aan ku dhex nool lahay ama meelaan aqaliye iyo minority kunahay aan ku nool waa inaynu aad iskaga ilaalino qadiyadda ayada culummadeenna waa inaan u xukuntanno diin baynu leenahay culumaan leenahay masaayid baan leenahay umma islaamiyo madax bannaanoo degan iyo dhullaanna waa in sharcigeenna lagu kala baxo waxba in maxkamadaha gaalada loo ordo baahi keenaysa lama arko tusaale gaaban si wax loo fahmo waxa dowladda la yidhaahdo wadaadduhu waxay yidhaahdaan saddex waaxood bay ka koobantahay dowladoo dhanba sharci dejiye iyo xukume iyo fuliye waa intaas wixii dowlad la yidhaahdo sharciga qolyo dejiya lagu maamuli lahaa bulshadan iyo aadamaha meesha ku nool sharcigii la dejiyey nin xukumo intuu baaro waxaa ku qabtay qodobka labaatan iyo sideedaad faqradiisa b baa ku qabatay waxaa kugu dhegtay faqrada c baa kugu dhegtay buu kuleehay ninka hawshaa xukumahaya waxaa waye waa qaadigii sharciga ruuxa dejinna waa kuma baarlamaankii dowladda madaxweynaha u sarreeya ku-xigeenkiisa ra-iisul wasaaraha ciidanka booliska amniyaadka wasiirada waxaasoo dhan waa tanfiid way fulayaan wixii baarlamaan dejiyey qaadina xukumay bay ummadda ku dhaqaan waa lagu xidhi maxaad ii soo xidhaan sharcigaad meel kaga dhacday waa lagu dili maxaa laga dilay dastuurka xukumay kamaandhaha laguu diiday maxaa laygu diiday dastuurka meeshaasaa ayuu kugu diiday aayaddaasaa ku qabatay intan dowladda madaxweynaha laga bilaabo ilaa wixii ka hooseeya dhan waa hay-atu tanfiid wixii baarlamaan dejiyey ama maxkamad soo maray bay fulinhayaan qaadigu meel buu iska fadhiya isagoo koofid weyn buu meel iska fadhiyaa buug buu kuu rogi lambar buu ku siinhayaa maca salaama lambarka ku dhejintiisa iyo ku maamulkiisa iyo in lagugu boquujiyo in lagugu dilo kulli waxaa iskale tanfiidkaa iskale hawsha waa isla faanna ila tahay innagu haddaynu muslimiin nahay hay-atu tashriiceenna waa tuma sharcigeenna yaa dejiya allah baa dejiyay sharciga muslimiinta nebi maxamed baana ka soo gudbiya oo ka tarjuma ma tahay mise ma aha gaalo waxay dhaheen mae sharciga waxaa dejiya baarlamaan baa dejiya shacabka caamada iyo reemiyiga sharcigooda waxaa dejiyay duqayda oday dhaqmeedyaha sooma taqaanaan wabarrada ogaasyada isimada garaadyada waxaa lee annagii reebel maxaxeer noo ahaa dayrtii hebelaaye la odhan jiray bay gabadh inay hebele il ka soo rideen ree hebel maxaan ka qaadanay waxaan ka qaadanay shan halaad shan halaad baa noo xeera waa qaanuun iyo dastuur qoran laakiin laabta ku qoran waraaqa kuma qor duqaydaa xifdsan markii laba qoys iyo laba qabiil isqabtaan oo xuquuqkaa dhex marto waxaa loo yeedhi baarlamaankii reemiyiga baarlamaankii reemiyiga waa duqaydii oday dhaqmeedyihii nimankii xeerka yaqaanay ninba wuxuu odhan lixdan sano ka hor bay ree hebel waa gabadh naga kufsadeen maxaynu ku xaallay shan haoo shashafaynu ka qaadannay shantii halaad baa idinko ladinku xukuyo hadday gabadh laydinka kufsado shantaasi waa xeer qoran laabtu ku qoran yahay bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutul cilmi maqli jirteen idan waxaa weeye waa dasaatiir fii suduuri zucamaa'i alqabaa'il alcashaa'ir bay ku qoran tahay xeerka reemiyiga iyo midka dowladaha reer magaalku waa isku mid midka reemiyiga inaan laga danqanin baa laga yaabaa oo xataa wahaabiga iyagu uusan ka danqanin laakiin midka magaala laga danqado waa isku mid wey ruuxa muslimka waxaa laga rabaa hadduu muslim yahay in sharcigoo dhanba ilaahay u daayay rasuulkiis kitaabku muxuu yidhi alla muxuu ka yidhi qadiyadan rasuulkiisii muxuu xukumay culummadu maxay yidhaahdeen diintayda macaan maxay qabtaa baa lagaa doonahaya laakiin dastuur maxaa ku qoran iyo maxaa xeer inoo ahaa iyo oday hebel muxuu go'aamiyey iyo howlahaasi waa in laga waantoomay gabagabadu waxaa weeye sharci dejinta allah iskale nebi maxamed baana ka soo gudbiyoo turjuma sharciga fulintiisa waxaa fulinhaya kolba maamulka islaamkee jira imaaraadka dowladaha khilaafaadka e, e, khilaafada raashidada ah wixii maamula islaami ee jira laga rabaa sharciga inuu fuliyo idan yaa xukumahaya kolba ninkii yaqaana sharciga ilaahay qoraa ee la soo dejiyey ee ambiye loo soo dhiibay kolba wadaadka yaqaanaa xukumahaya wadaadku hadduu ka been sheegana isagaa ku gaaloobi waa hadduu beentaa bannaysto hadduu sharci kala dejiyana isagaa xerada kaga bixiba moorada itakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum baa ku dhegi qodobka labaad ay kelimadan ku dul wareegaysa tawxiidka waxaa weeye alwalaa walbara waxaa looga jeedaa dadka kelimada qaatay ee tawxiidkaa ku dhawaaqay walaalaha wey waa gacalkaadi iyo tolka inta diidayna waxaa waashisheeye iyo col ilaah iyo cadow alla wey intaa kelimada aada wadaagteen ead muurada islaamka ku wada jirtaan inaad walaal iyo gacal ka dhigataa lagaa doonaya inta kelimada iyo tawxiidka diiddayna aad col ka dhigataa lagaa doonoodgoyso bimacnaa aad nacda qalbiya farqi baa u dhexeeya buqdiga iyo mucaadaadka buqdigu asagu waa laasim marna dhici maayo gaaloo dhanba waa cadow ilaahay inaad qalbiga ka nacdaa lagaa raba fa ina allaha caduwun lilkaafiriin ama kaafir xarbi ah ha noqdo ama mid musaalima ah ha noqdo ama muxaayid ha noqdo ama dimi ha noqdee gaalnimada iyo gaalada iyo kufrigu waa inaad necbaato qalbiya amaa la dagaalanka iyo daahirka ee falka ah kolba awooddaadaay ku xidhan tahay asagu kolba wuxuu kula qaabilay ku xidhan tahay ma musaalinba nabad kuula kuula degan ma dimi kugu hoos noolba ilaahay waa kala qaaday wabadaa baynanaa wa baynakum alcadaawatu waalbaqdaa'u abadan albaqda waa laazima xataa yu'mina biاllah ruuxaani ama alcadaawa waa falka daahirka ee collaytanka ee la dagaalanka la dagaalanku wuxuu mashruuc yahay markaad awood leedahay haddana weliba awooddaa basa kugama fillee ninkaan uu cadaawad kula qaabilo dacwadiina uu qaadan waayo diinkiina uu diido hadduu muxaayid yahiyo munsaalimiya waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inaan lala dagaalamin wakhtina aan lagu bixinin howlahaasi ahalka ilaahayna waa inaad gacal ka dhigato cadowga ilaahayna aad goysaa lagaa rabo waa qodob xukumka iyo maamulka alla in loo daaya lagaa rabo waa qodob wixii cibaadaha ama dhowaansana allah iskale axadkana ma laha <clears throat> macnaha kelimadu ay keenayso intaas weeye arkaantaasi waa arkaanta ay ku dul wareegayso waxaa u baahan ayadna in wax laga tilmaamo mataa tanfacu kalimatu tawxiid saaxibaha kalimat tawxiid laa ilaaha ila allah axadka ku dhawaaqay goormay anfacaysaa waxbaynu ka soo tilmaannay waxay ku anfacaysaa marka lagaa helo qowl oo nutqi lisaani ah iyo ictiqaad macnihii ay xambaarsanayn nuxurkeeda aad aaminto iyo camal bilmuqtadaa fi ljawaarix iyo inaad xubnahaada shaqo geliso kelimada waxay xambaarsan aad ku dhaqanto intaasoo dhanna suuro geli mahayaan alqowlu lisaani alictiqaad bilmacna saxiix iyo alcamalu biljawaarix saddexdaa qodob waxay ku hirgeli karaan in lagaa helo howlahan soo socda qodobka koowaad aliimaanu biاllaah wاlkufru biالtaaquut waa in lagaa helo ilaahay keliga waa inaad rumayso wixii alla ka ahayna aad ku kufriday ee ilahay heyrkii la caabudo in aad ku dhaqanto shuruudii laa ilaaha illa allah waanu tilmaamaya toddobada ahayd toddoba shardi baa lagaa rabaa in lagaa helo qodobka saddexaad ee raaca waxaa weeye waa inaadan toddobadaa shardi mid ka mida aadan dhaawicin ama kulligeed ama wax burinaya aadaan la imanin wa in naaqidna lagaa waayo shuruudina lagaa helo kadibna iimaan alla aad rumaysay lagaa helo saddexdaa qodob ayaa wax ku suuragelaya waxaynu u gudbaynaa shuruuda laa ilaaha illa allah shuruuddaani waxay u taallaa ruuxa muslimka ee diinta soo galay ee shahaadada ku dhawaaqay baynu ka rabnaa laakiin kaafirka asliga ah een weligiiba diinta islaamka soo gelin laa ilaaha ila allah markuu yidhaahdo waxaan leenahay muslim baa tahay laakiin xisaabaha kuu yaalla minha asala kadibna howlihii kale o dhan baa loo dhiibahaya odhan mayno ruuxu ilaa toddobadaa shardi laga helo diinta islaamka soo geli maan dhihi mayno laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah hadduu yidhaahdo xataa innagu xabaddii ku lisayna oo feedhaha kaga dhufanna hadduu istawxiidsado waa ka daynaynaa dhaawiciisan qaadanayn dhakhtar waan daaweynaynaa hadduu saa ku nafbaxo xataa muslim laga dhinta waa ku tukayna waa xabaalanaynaa daahirkaan xukumanaynaa laakiin waxaa laga hadlaya dadka islaamka sheeganaya ee shahaadadan ku dhawaaqay shuruudda laga rabo oo hadday ka soo bixi waayaan la xukumaya inay gaala yihiin ama diinta ka baxeen baynu tilmaamaynaa shardiga koobaad waa alcilmu lmulaafi liljahl shardiga koobaad laa ilaaha ila allah muxamadun rasuula macnaheeda waa inaad garanayso haddada macnaheeda aadan garanaynin adiyo ninka cajamiga ku dhawaaqee daldalahay maxaad isdoorisaan weedhan waa inaad fahmayso macnaheeda ma aha inaad sidii nin asxaab saaxiibu ujruumiha ah ama carabiyada yaqaana aad u ciraabto tiraada muxuu laadan waa naafiya liljinsi iyo alaabta ma doonaaye laa ilaaha ila allah macnaheedu waa maxay marka lagu yidhahdo maxay tahay waa inuu yidhahdo waxaa loo jeedaa ilaahay keligii baa cibaada muta axad kale cibaada ma muto alla rumayn weeye iyo in lagu gaalo waxaan alla ka ahayn ee ilahay erkii la caabudo macnaha guud hadduu noo sheego oo macno mutaabiqa ah likelimati twiid waa ka kaaftoomaynaa alcilmu اlmunaafi liljahl aljaahil bimacnaa kelimatu tawxiid haddee wax u asaxay ma jiro idan laakiin ruuxu mar hadduu ku dhawaaqo waxaynu ictibaarin inuu macnihii garanayo markaan ogaana inuusan macnihii garanaynin baan leenahay waad noo dhuumatay horaanba been baad sheegaysa la'annu maxaad rumaysay maxaad qaadatay maxaad qaayibtay waxaa ka mid a shardiga labaad waa alyaqiin kelimada macnaheeda iyo waxay tusayso waa inaad si xaqiiqa u rumaysan tahay oo shiki aan aqbalin laa ilaaha ila allah inay xaq taha laga yaabaa maybi haddaad tirahdo rubama maybi hadda maybi waaba gaalnimo weeye rubamaa lama rabo waa yaqiin in lagaa helo alyaqiin almunaafi lishak ruux shakisan oo isla amaa diinta islaamka aysan xaq ahayn xaq waa amuu meel kala jiraa nabigu amuusan run sheegaynin allaha la sheegi ee unsanka layska gelinlahaya amuusan dhab ahayn kelimadan amay ummadda lugaysaa amaa lagu khayraadaa oo lagu barakoobaa ninka ama amada ku haya warkiisu haddee muslim ma aha laakiin intaan ka ogaanayno dhihi mayna muslimatiid maalinkaan ogaanaan lena muslimatiid shardiga saddexaad waa alqabuul almunaafi liraddi kelimada waa inuu qaabilo qaato waa inaad wixii qaayibto ood ogolaato oodan ka raguyoonin oodan ka didin oodan ka diirin iltizaam baa lagaa rabaa samcan wa taacan cala alra'si waalcayn waa aqbalay hayo hawraarsan waa inaad tiraahdo waa hoggaansamay qabuul waa in lagaa helo qabuul haddii lagaa waayo haddii macnihii adoo garanaya kelimadiina ku dhawaaqay yaqiinan lagaa helay haddii qabuul lagaa waayo waxaa weeye waxaadi wax ka jira lama arko qodobka saddexaad cafwan shardiga afraad waa alinqiyaad almunaafi litarki kan wuxuu u laabanayaa qabuulku waa camal camalul qalbiga u laabtaa qalbiga waa inaad wixii ka qaatood ka yeesho ood ka jeclaato ood u hogaansata qalbiyan qabuulku marka waa alqabuul albaatini oo camalulqalbi u laaban ama alinqiyaad inta badan wuxuu ku dhacaa afcaaluuljawaarix baatinkana waa taabanayaa le'annoo falka aad bannaanka ka samayso waxa afkaada ka dhacaya addimahaada uurkaadu ka yimaadaa soomaalidu waxay yidhahdeen nin muxuu cayrincuna calooshiisu ka yuculqabaa uurkaada waxa ku jira afkaadaa kaa xada way is og yihiin idan waxaa kor aad ka samayn ama afkaada ka soo bixi ama aad ku dhaqaneed ku aqdaaman iyo laabtaadiiyo uurkaada waa iska warqabaan asalna waa sidaas inqiyaad waa in lagaa helo ruux uhi waa tawxiisaday tukan mahaya mahayo oo soomi mahayo oo ma salaadahayo oo muxuu ahaay ilaahay caabudi mahayo laakiin kelimadan waa ku wardinhayaa buuri halkaa ka dhaqaaqi maayo camal baa laga waayay waxaan leenahay kelimada aad noo sheegtay id ku wardinayso been baad ku sheegaysaa le'annu haddaad run sheegayso waxaan aad ku addimaysay xaggana aad dareerinaysay ad leedaha qalbigaygana waa jiraa dhaqankiisi baa lagaa heli lahaa hebelow haddaad walaalkay tahay waad ii helin lahayd baa in laga sheegay waa runtaadi wuxuu hi hadaad walaalkay tahay waad ii helin lahayd walaaltinimada aad sheegay haddii lagaa helay buu hi hiilaan kaa heli lahaa aadamuhu waa shay fitra waa la laisfahmahaya ilahi wuxuu uhi walow kaanuu yu'minuuna biاllahi wاlnabiyi wamaa unzila ilayhi ma اtakhaduuhum أwliyaa walaakina kaiira minhum faasiquun hadday alla iyo rasuul iyo wixii lagu soo dejiyey rumayn lahaayee oo iimaan dhaba laga heli lahaa gaalada iyo mushrikiinta gacal kamaysan dhigteen laakiin been bay idiin sheegeen weeye iimaankay sheegahayaan baa been ah oo afka baarkiisa ah idan ninkii taarikul acmaal shardigaani waxaa laga waayey ninkay salafku takfiiriyeen ee taariku alacmaali kulliyatan man qaala laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuuluullah oon tukanin oon soomin oon salaadin oon jahaadin oon xajiin oon waajibaadkii diineed midna aan la imanin asagoo awoodi kara saana ku dhintay maxaa uu xuguma salafku waa gaal bay dheheen maantaad islaantay tawxiidkii baad ku dhawaaqday waad ashahaatay salaad maadan tukanin maadan soomin xaj lamaadan imanin waajib kale oo diineed maadan eh, la imanin saad u noolayd baad ku geeriyootay qalaf ma muslim baa dhintay ee aan ku tukanoo xabaashiisu u dareeraa lays odhan mise gaal dhintay baa tahay selafku waxay dhaheen gaal dhintay way ninkaas maxaa jira hadduu run sheegayo laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulla ay dhab ka tahay wuu tukan lahaa bay dheh hadduu tukan waayo wax kalaa laga heli waajib kale oo diintu ay la timid nabiguna uu tashriiciyey ayuu yuu la iman lahaa waa in la helo fal tusahaya nabiga inaad u hogaansatay sharcigiisa laa ilaaha ila allah qallalanoo ingegan oon xisaabkaaga la soconnin hadda waxma tartaa layidhi idan laabudda waa in shardiga afraad waa alinqiyaad almunaafi litarki shardiga shanaad waa alikhlaas almunaafi lishirki kelimada ku dhawaaqeeda iyo macnaheedaba waa inaadan ku darin wax shirki la yidhaahdo riyaa waa inaadan badhxin daacad waa inay kaa tahay kelimadan ku dhawaaqeeda waa inaad daacad ka tahay macnihii aad rumaysan tahay waa inaad shirki iyo istus iyo halagaa adan ku darin wa eh, alikhlaas almunaafi lishirki shardiga eh, lixaad wa asidq almunaafi lilkadib ikhlaaska iyo sidqiga farqi baa u dhexeeya sidqu wuxuu u laabanayaa waa ictiqaadka waxaan waa inaad sidqu wuxuu ka soo nifaaq munaafiqiintu waxa waa ku hadlaa kelimada waa la yimaadaan laakiin kuma run sheegahayaan dhawaaqa aad tawxiidka ku dhawaaqi waa inaad ka run sheegayso oo dana kale adan ka lahay oon cid kale aysan kugu qasbaynin oo cadaadin kale aysan jirin oo muraad kale adan ila allah wejiga ilaahay dartii waa inaad u jeeddo alla aa ha kugu badbaadiyo waa inay kaa tahay ama alikhlaas waa cinda alcamal ku dhaqankeeda ku hadalkeeda waa inaad markaasi aad ilaahay u saafi garayso ood alle ula jeedo kanna waa inaad ku run sheegayso saadiq tahay lihayra kaadibin idan ikhlaasku didkiisu waa ashirki sidqigu didkiisuna waa alkadib weeyaani waa nifaaq shardiga u dambeeya toddobaad waa almaxabatu almunaafiyatu lididdiha diinta waa inaad jeceshahay kelimadan waa inaad jeceshahay tawxiidka waa inaad jeceshahay alliya rasuulkiisii inta rumaysta waa inaad qaadatood jeceshahay waa inna cayb aan lagaa dareemin diinta axkaamteeda kelimada xuquuqdeeda waajibaadka diineed waa inaadan kohanin kufrigii loo yaqaano kufru lbuqdi walkaraahiya ilaa aakhirihii baa marka ka soo horjeedsanay shuruudaani marka toddobada toddobadaa shardi bay leedahay cilmi waa in la helo waa in lagaa helo yaqiin waa in lagaa helo qabuul waa in inqiyaad lagaa helo waa in ikhlaas iyo sidqi iyo maxaba lagaa helo shan toddobadaa shardi ninkii laga waayo shardi ka mida ah ama kulligeed gaal weeye sida saxiixa ay salafku isku raaceen laakiin dadka annagu baadhi mayno qodqodi mayno hebel inuu yahay saadiq ha la baadho inuu mukhlis yahay muxuu ahaay raajaha lasoo saaro odhan mayno inuu yaqiin leeyahay bal ha la tijaabiyo abadan aduu muslimiinta iskaga dhex jir iska shabkaxso laakiin maalinka aan qodobada mid ka mida aragno inuu dhaawacan yahay ama dhib gaadhay dhibkaasoo keenaya inuu asalkii dumo waxaan leenahay kaafir baata qolya waxaa jira iyagu khaldamay oo odhanaya shuruudan marka u horraysa waa in lagaa jeegarayo toddobadaa shardi baa lagaa jeegaraynaya dhab istaag maxaa yd muslim haye ma lagaa waayo gaal xagga geeya khawaarijta hadda jooga xujudadka ah ayaa warkaa iska leh ilaa toddobada shardi lagaa hubsado in ay kugu dhammaystiran tahay waxay qabaan altawaquf watabayun ha laga joogsado ninkaa gaalnimo ku xukumi mayno islaamna ku xukumi xataa taktamila fiihi shuruud ashuruud asabca ilaa lagaa helo waan kuu dabaal joogtaynaba laa muslim walaa kaafir xaaladaadu waa loo khamuurahayaa bay leeyihiin awshaasi waa mukhaalif lihadyi salaf walisunnati muxamed dadku hadday shayaatien ku dhawaaqaan wax buriyana aysan la imanin oosan ka muuqanin annaga muslimiin bay noo yihiin waalaslu fiihim lislaam maalinkii aan ku aragno islaamnimada inay ka baxeen ama ay naaqid ku dhaceen ama diinta ay ku tunteen ama shuruudii toddobada ay buriyeen si daahiroo muuqata markaanbaa lala xisaabtami laakiin dadka ha la qodqodo iyo ha la foodhiciyo iyo muxuu ahaay kelyaha layska qudeeya meesha ma taal niman ayagu ilaa ay kaa dhammaystirtaan hawlaha aan waxba kaa dhagaysanayna waa joogaan <clears throat> idan shuruudaasoo dhanba waxaan leenahay ninkii laga waayo un baynu la xisaabtamaynaa cid kale oon hawshaasi aanu ku qodqoyayno ku dhibayna ma ay jirto adilada ku timid shuruuda way fara badan tahay adila caama iyo adila khaasaba way leedahay culummadu hawshaasi aad bay u sharxeen kutub badan bay ku cadday aajurri baa sharxay alimaam sunaynu samxaan baa sharxay waxaa sharxay eh, sheekh mxuu ah cabdiraxmaan ibn xasan eh, ibn maxamed baa sharxay culummadu waa caddeeyeen shuruud badan eh, adilo badan oo caamiya khaasaba masalada way ku timid adilada caamada waxaa ka mid ah xadiidka caankae taqaaneen umirtu an uqaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaha illa allah wa ana muxamadan rasuulu اllah wayuqiimu الsalaa wayu'tu الzaka nabig wuxuu uhi faidaa facaluu dalika shardi wey waxaa lay faray ummadda inaan la dagaalamo ilaa ay tawxiidka la yimaadaan oy salaada tukadaan oy zakada baxshaan saa hadday yeelaan bay iga badbaadeen dhiiggooda iyo maalkooda waa badbaaday ilaa bixaqiha xaqi tawxiid xaqu lkelima xaqu laa ilaha illa allah xaqu lislaam xuquuq bay leedahay waa lawaasimteedii waa shuruudoodiiba meel lagaga dhacay waa nawaaqidii duminaysay xadiidkan wuxuu daliil u yahay ana likalimati tawxiidi xuquuqa waajibaad iyo xuquuq iyo lawaasim iyo rumoor ku xidhan bay leedahay ninkii ka soo bixi waayana kalimatu tawxiid ka faa'idaysan maayo adilo badan baa qadayaadka ku yimid hadda marka sharax dheeraada kama gaadhno ee waxaynu wax ka tilmaamaynaa insha allahu tacaala shuruuddu siday u kala horrayso baynu wax ka tilmaamaynaa shuruuddu shardiga koobaada alcilmi waa u horreeya shuruuddii aan soo marray alcilmu alyaqiin baynu soo marray idan waxaa u horeeya alcilm waxaana u dambe alinqiyaad xisaabtu waa isbeddelaysaa shaygii aad ku dhawaaqday ee tawxiidka waa inaad garanayso alcilm uma alyaqiin wixii aad ogaatay faaclam annahu laa ilaaha ila allah waliyaclamu annamaa huwa ilaahun waaxid ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun cilmiga u horreeya wixii waa inaad garanayso idan cilmigii aad yeelatay wixii aad rumaad aad fahanteed garatay waa inaad yaqiiniso ood qalbiga u rido ood ku qufusho weeye haddii kale warkaadi hadee war saxan ma aha yaqiin waxaa ku xiga asidq wuxuu waa inuu dhabkaa yahay oosan been kaa ahay waxaa ku xiga alikhlaas daacadnimo oon la barxaynin oon shirki iyo riyaa isusaan lagu barxaynin waxaa xiga almaxaba diintii waa inaad jeceshahay kelimadii jeceshahay waxaa xiga alqabuul waa inaad qaayibtood qaadato qalban aad ka qaadato waxaa u dambeeya alinqiyaad daahiran inaad hogaansato wey waman yuslim baa qur-aan kusoo noqotay laabudda min alistislaam walkhuduuc walinqiyaadi lilislaam ka u dambeeyaana u daran huwa aakhiruhaa wa adharuhaa alinqiyaad hogaansanka meesha lagu kala tegay war kitaabka ilahi baa meeshan yaalla ku xuguntan maya waxaan aadaya dastuurka iyo jaajka yaqaana qaadigaan aad haya ninkan marka kitaabka ilaahay ma u hoggaansamay mise waa ka tegay waa ka tegay inqiyaadka wuxuu keenaya xukumkii ilaahay iyo kitaabka ilahy inaad u hogaansato asaga doorato ood jeclaato ood daacad u noqoto oodaan shirki kale ku darin ood yaqiiniso asagu in xaq yahay xaggana aad ku addintoodan qarsanin marka alinqiyaad waa shardiga u dambeeya likalimati tawxiid waana ku xoog badan wey waxaa la yidhaha culimadu leeyihiin shuruudda kale oo dhanba waxaa weeye waa usuul shadulinqiyaadna waa amara waa midhaha ka dhasha kulligeed shayga ruux gartay oo rumeeyey oo yaqiiniyey oo jeclaaday oo ka run sheegahaya ayaa waxaan u hoggaansama mata mise ma aha shayga markaad ogaato inuu dheef leeyahay ood ogaato weliba dheefta uu leeyahy inay xaqiiqa yaqiina toonshika aqbalin ood jeceshahay oo maxaan maxaanku dhahday aad daacad ka tahay oo cinna ayn kugu riixaynin ayaad wixii muxuu ahay ku dhaqaaqdaa falkan inqiyaadkee dhaqaaqa ah shuruudda ka ka dhashaa inqiyaad ruuxii laga way waxaan leenahay inta kalena waa baatil xataa hadday jirto waxba tari mayso hadday jirto xataa amaradii midhihii baa la waayey mar haddii midhihii iyo farci la waayo beer la abuuray maxaa la rabaa inay dhalaato dheelli haddii laga waayo muxuu qabtay abuurkii iyo kiiladii masegada ahayd iyo labaatanka kiile eed bannaanka hegtar ku daaday sidaad ku gurtay ee kabarradii ay la baxday ama daanyeerku fadhay waxba uma tarin hada waa lagu kala tagay dheelli meesha haddii laga waayo abuurkaadii baa faasid ahaa hayru saalix abuur haddii la helana dheelli fiicanba meesha ku jirta waa istusahaya laba shay oo isku xidhan wey waxaan wax ka tilmaamaynaa intaynan ka bixin kelimada shuruudda aynu soo marray shardi kasta gaalnimaan gooniha ka soo horjeeda shardu اlcilmi oo likalimat tawxiid waxaa ka soo horjeeda kufru اljahli wa kufru اtakdiib ruuxa muslimka ee keliyadan ku dhawaaqee garanaya waxaan leenahay waa muslim midka aan garanaynay maxaad leeyahay waa kaafir jaahil ah idan shardu اlcilmi muqaabilka ka soo horjeeda waa maxay waa kufru اljahli waاtakdiib waxaa doontaba ku dheh shardu lyaqiin waxaa ka soo horjeeda kufru shaki wاrayb matay mise ma aha yaqiin yaqiin la-aan baa ka soo horjeeda ruux shakisan fahum fii raybihim yataraddaduun laa rayba fiih shaki a fi llahi shakun fatir الsamaawaati wاlard idan shardu lyaqiinna muqaabilkiisu didkiisu waxaa weeye kufru shaki wاrayb shardu sidqi baanu soo maray waxaa ka soo horjeeda shardu sidqihe annifaaqu wاlkadib kufru الnifaaq baa ka soo horjeeda kufru الnifaaq shardu اlإkhlaas waxaa ka soo horjeeda kufru الriyaa'i wالshirki aw kufru الshirki shirkiga meeluu ku yimaadaba wuxuu ka hoos baxaa shardiga ikhlaaska ahaa cibaadadaada waxaad ilaahay u bixin waxaada loogu dhowaan waa inuu saafiya ilahay wejiisa loola jeedo haddii cid kale aad ku xeeriso waa shirku riyaa haddii cid kale aad u bixiso waa shirkigii weynaaba shaygii cibaadada ahaa bariyada allah kugu leh ilaahw awlaad isii baa tiri waxaan leenahay waa towxiid iyo ikhlaas sheekh cabdulqaadiroo owlaad baan kaga fadhiyaa baa tiri waxaan leenahay waa shirki iyo kufr waa laba shay isku mida ah xagga muuqaalka ilaahay qaadir raxmaanka ee ku abuuray ku maamulaya ilaahay oo owlaad baan ka rabay ubad waxaan leenahay waxaa tahay addoon ilaahay xaqu lahaa siiyey addoonnimana ogolaaday baa tahay nicma alcabdu antaan ku leenahay haddaad tahay laakiin awliya allahi adeeg aad tiraahdo hawshu meel xun bay maraysaa sheekh cabdilqaadirow hawlahaasaan kaaga fadhiyaa maxaa lagu dhihi mushrik baa tahay oo maxaan mushrik ku noqday waxaa lagaa waayey shardu likhlaas shayga cibaadada ilaahay keliga waa in loo bixiyo allah iska leh haddaad ilahay hayrkiisa de mushrik baa tahay ikhlaas baa lagaa waay almuhim shardu alikhlaas muqaabiluhu waxaa weeye shirku kufru الshirki wالriya <clears throat> wاliimaanu bالطaaquut iyo watawali اlkaafiriin sharulmaxaba u dambeeyaa yaan soo marray lmaxaba waxaa ka soo horjeeda kufru lbuqdi waalkaraaha wa shirku lmaxaba kelimada waa in la jecel yahay ilaahayna la jeclaado intuu jeclaadayna la jeclaado gaalada ninkii jeclaada shirkigu ku dhacay waa sharulmaxabu meel kaga dhacay diinta xugum ka mida ruuxi ka maxaad leedihiin waxaa laga waayay shardu lmaxaba diinta in la jeclaado oo ilaahay la jeclaado oo alla wix xaggiisa ka yimid la qaayaboo la qaato oo lagu qanco falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxaqimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt wayusallimuu tasliima inamaa kana qawla lmuminiin ida ducu ila allahi warasuulihi yaxkuma bayn an yaquluu waxaan isku ogeyn samicnaa waatacna idan maxaba shardu waxaa kasoo kufriga loo yaqaano kufru lbuqdi wa shirku اlmaxaba sharط اlqabuul baynu soo maray wixii waa in la qaato la qaayibo baanu isku ogeyn waxaa ka soo horjeeda kufriga loo yaqaano kufru الtakdiib wاljuxuud wاlاstixlaal wاlinkaar shayga oo la dafiro la diido shaygii xaaraanta oo la bannaysto diintii oo la beeniyo shardulqubuul bay ka soo horjeedaan shardiga u dambeeya shardulinqiyaad in diinta loo hoggaansamo gaalnimo loo yaqaano kufru licraad diintoo laga jeedsado oo laga tago tawali kufru tarki kufru tawali kufru licraad kufru limtinaac kufru listikbaar kufru liibaa halkaasay ka baxaan waxaasoo dhanba marka waa badan yihiin waxaan ku gebagabaynayaa qolyaha islaamka sheegta ee naga soo horjeeda ama salafku ay ku xukumeen inay ahlubidac yihiin shuruudda ayada ah waxay ka ictiraafeen iyo waxay ka diideen ahlu sunna waljamaaca toddobadaa shardiba mid walba sidiisay u qaateen u qaayibeen furuucda ka baxda iyo waxyaabaha isaga buriyana kutub bay ka qoreen bannaankay taagan tahay laakiin muslimiin badan baa shuruuddaa toddobada ah wax yar iyo laba iyo halka qaata jahmiye niman la yidhaahdo kuwooda hulaadda ah shuruudu kelimati laa ilaha illa hal shardi basay ka ogol waa maxay yaa alcilmu faqad ama ood sidqi ku darta bas dadow sidqu ku dar alcilmu wasidq labadaa shardi basay ogol haddaad og tahay kelimada inay xaq tahay allana uu xaq yahay hawshaana aad daacad ka tahay ood qalbiga run ka sheegayso muslim baa tay leeyihiin weligaaba laa ilaaha ila allah yaan laga yaan lagaa maqlinba dibnahada haddaysan ka soo bixin fii cumrika aysan dibnahada ka soo bixin tawxiid ilaahayna weligaada u sujuudin wax kastoo gaalnimana aad samayso maba gaaloobaysid bay leeyihiin wa maca daalika islaam bay kula sheegeen jahmiya nimankaa la yidhahdaa ashaacira ka mid a ah. labadaa shardi basa iyaguna ka aqbaleen idan waa alcilmu wاtasdiiq wixii kaloo dhan inqiyaadkii yaqiintii qabuulkii ikhlaaskii waxaaso dhan waa beerdareeyeen niman dambe ayaga ka mid a ah, waxay dheen sidaa ceeb weeye aynu ku darra annudqi aan ku daro oo alcilmu wasidqu aan raacinna waa in kelima lagu hadlo ruuxi saan u ogaana inuu muslim yahay oo axkaamu dunyaa loogu dureeriyo mawaariistii iyo gawricii iyo dhaxalkii iyo muxuu ahay guurkii iyo eh, salaad ku tukashadii iyo xabaashi si muslimiinta loogu xisaabo muslimiintu weedhay ku hadli jireen afkiisa waa inaynu ka maqallo linujriya calayhi axkaama alislaami daahira ilayhi idan halkaas ashaaciraa martay waa lagu kala tegay ama almaaturidiya ayagu waxay ku dareen keliya ku gaabsana alsidqu waliqraaru اllisaani wاlqabuul wamaa turiidiya intaasay ku dareen waxay kaga fiican yihiin ashaacirada hal shardi iqraarkii lisaaniga ahaa ama qalbiga ahaa iyo sidqigii iyo waxay dhaheen qabuul waa in la helo oo camalulqalbiga way ictibaaraan iyagu camalulqalbiga waa inaad diinta qalbiga ka jecesha waa ku dareen <clears throat> karaamiye niman la yidhah waxay dhaheen abadan ruuxa muslimka ah waa ruuxa ku hadlay laa ilaha illa allah wain intafat canhu jamiicu shuruud marba haddaad laa ilaaha illa allah tiraahdo ood qalbiga ilaahay ka nacab tahay ood diinta qalbiga col kala tahay ood rasuulka qalbiga ka caayayso ood ka canaanayso muslim baa tay dhihi mu'min laakiin aakhara naar baad ku waari bay leeyihiin adduunkaad muslim noo tahay laakiin aakhara naar baad ku waari shuruuddii kale haddii lagaa waayey aakhara naar baa tegay laakiin adduunka muslim baa tay waa qowl mutanaaqidoo looga horrayna nimanka alkhawaarij aljudud loo yaqaano waa nimankan soo sheeg toddobadaa shardi ilaa ay kaa hubsadaan oo intay miisaanku saaraan ay kaa tirsadaan agtooda ma islaamaysid islaamna ma tihid walow waxay kusoo da kusii dareen shuruud maa anzala allahu biha min suldaana atakfiir bilaasim attakfiir bilaasim waxay ku dhan gaal baa tahay maxaa jira waxaad ku hoos nooshee kenya dowladda kenya aad dhex joogtaa gaal baa tahay maxaan ku gaaloobay haddaad muslim tahay maxaaba dowlad gaalaa ku dhex dhigay kownuka aad dowlad gaalaa ku hoos nooshahay daliil wey canaka inaad kaafir bilahi alcadiim tahay dhiigaausaa ku banaysanaya waana kuu dhammaynaya beyco ayuu kugu takfiiray inaad beyco la gashay boqor jaa'ir ah ama taaqi ah ayuu kugu takfiirin wuxuu kugu takfiirin biaaxaadi alcamal camal waajib ood ka tagtay oon sharcigu gaalnimo ku sheegayn buu kugu takfiirin wuxuu kugu tagfiirin khawaarijta hore iyo kuwa dambe qaybo ka midaba dunuubta macaasida waaweynaan gaalnimada gaadhsiisanayn muslimiintao dhan buu gaalaysiin wuxuu dhe aniga mooy wax islaama maba jiraba takfiir cumuuma almuslimiin muslimiinta intooda kale waa gaalnimo baa muslima gabagabadu waa maxay ilaa uu kaa hubsado jamiica shuruud inay mutawafara fiika tahay agtiisa gaal baa tahay waxay ku sudareen alaslu fii man yadacuuna alislaama inay gaala yihiin dadku agtoodu waxaa aslu inay gaala yihiin bacdamaa bidcu ay bateen khilaafa raashidana ay duntay abubakar iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali mar hawshooda laga soo tegay dadka wixii intaa ka dambeeyey waxay leeyihin alaslu fiihim wa alkufr wالshirk ilaa man taxaqaqat fiihi shuruud ruux asagoo aan hubsannay oo annagu aanu ogaanay waxadii assalaamu calaykum waraxmat ullah nabad weeye bal iska waran ba ku leehay leanna kuma hubsanay weli inaad gaabta inaad islaam tahay intuu ku kaxeeyo oo ku geeyo meel miisaan ilaa uu ku miisaamo oo kaa tirsada xisaabtii toddobada ahayd agtiisa weli maadaan ka islaamin marka salaamu calaykum taad la ordayso wuxuu dhi waa la fiican yahay see leeyahay abaariyaaku buu kaaga bilaaba war salaanta aawey gaal buu salaan ka qaadaya mushrig ah agtiisna baad ka tahay idan gabagabadu waa maa alaslu fi lmuntasimiina ila dadka islaamka u nasab sheegta agta asagu waxay u xisaabsan yihiin inay gaala yihiin allaahumma dad ay ogaadeen inay islaam yihiin mooyeen dad gooni ayagu ay yaqaanaan ay tijaabiyeen ay waxbareen ay qol la galeen mooyeen axad kaloo agtooda islaamka ah lama arko marka su-aashaa la weydiiyo lagu qabtana waxa laga inay ku wareegaysta annagu ruux kastoo muwaxid ah oo muslim saafi ah waa halka annaga weeye wain lam naclamhu yaanan ogaanine ruux kastoo laga hela shuruudi tawxiidka oo muslim dhabo xaqiiqi ah muslim waa halkaa weeye waa u hillaynaa waanu jeclaan wixii la colobana waan ka tabaru'aynaa haddaad tala noo tilmaama ummaddan duniyada dacalladeeda daatane carrakawaaga ee islaamka sheegatay malaayiinta balaayiinta ee lagu sheegay inay tahay rubcul caalamba duniyada dadka ku nool boqolkiiba labaatan iyo shan waa muslimiin baa layidhaha toddobaatan iyo shanta kale waa gaalo intaasi dee gaalana waa leeyihiin muslimiin waa leeyihiin dadkan maxaad ka leedihiin dadkan waxaa leeyihin inaan hubsannay islaamkiisaba mooyeen gaalo weeye warkooda saas ku soo warka intaad joojisaan dadkan adduunka u jooga ee xajiye ee mise u camirantae islaamka sheegta agtiinna maxay ka yihiin magaala mise waa muslimiin wuu wareegaysan wuxuu maya nin walboo laga helay shuruuddii iyo sifaatka islaamka hee muslim wey warkaa lama rabee dadkan maxay yihiin waxaa kugu filan inaad isdhibinoo tira dadkan waa muslimiin ninkan ku ogaad inuu gaalba yahayba mooyeen warka saxda sidaas wey dadkan waa muslimiin islaam baa ka muuqda ninkii laakiin aan ku ogaaday inuu gaalnimo gooni ogu dhacay oo weysadu ay ka jabtay kaasaan la baxaaya laakiin intay weyse qabaan ama aanan ogaanin anugu inay weysadu ka burtay muslimiin bay ii yihiin ayagu waxay leeyiin waa hore weysadu ka burtay kulligood waa hore weysadu ka burtay ilaaan ogaanin inay soo weysaysteen agtanada weli waxay naga yihiin weyse la-aan warkooda halkaasu kusoo gabagaboobahaya nimankaas dhib badan nimanka muslimiinta u geysta weeye kelimadaasi kelimada tawxiid kelimo ballaaran oo guda ballan oo kutub khaasa laga qoray weeye sheekh alxaafid rajab alxambali kitaab khaas ayuu ka qoray alimaam badrudiin azarkashi risaalo gooni ka qoran matbuuco ah shuruudeeda tawxiidka ee muqtiyaadkeeda macaanideeda arkaanteeda maqaamaadka axwaasheeda ha la daraaseeyo halaga indilaaqo muslimiintana ha gaadhsiiyo in laysku dayo kelimada ummadda in loo sharxaa waa muhiim jiddan alimaam abu cabdillaahi alxaliimi kitaabkiisa loo yaqaan almanhaaj fii shucab aliimaan mujaladka saddexaad wuxuu ku sheegay oo leeyahay ruuxa laa ilaaha ila allah yidhi baynu fiirinaynaa markuu ka hadlaayay dadka qaabkay ku islaamhayaan yaa wuxuu yidhi ruuxa hadduu ahaa mushrik carbeed buu ahaa oo horan aaminsanaa ilaahay inuu jiro adduunkana maamul hadduu aaminsanaa wa maca dalika uu yidhahda laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu llah laga dhegaysan mahayo ku islaami mahayo xataa yakfura bisanamihi wa awhaanihi buui ilaa uu ka tabaru'o asnaamtii li'annoo ninkan qureyshyada carbeed waagi hore wuxuu aaminsaa ilaahay inuu khaaliqiyo adduunka maamulo sanamna waa caabudahaye wuxuu lahaa way noo shafeeca qaadahayaanoo allaan ugu dhowaanaynaa ninkaa waa in laga hubsada buu idhi inuu ka tabaru'o asnaamta sidaa darteed ba ilahay faman yakfur biالطaaquuti wayu'min biاllah waxaa dambeeya iimaanka waxaa ka horeeya alkufr biaaquut culammaduna waxay yidhahdaan ataxliyatu altakhliyatu qabla taxliya weelka in la banneeyo weel baa rabtaa inaad dhaqdo caanaa ku baqay dhiig baa ku jira wasakh baa ku jirta ma asagoo wasakda ku jirtaad biyaha ku shubi mise horta wasakdaad daadin oo dhiiggaad qubi oo malaxdaad daadin kadib baa markaad daadisiyo yaad weelka dhaqi ood habayn ood kadib markaasi udgoonays aad habaynaysaa gurigii marka hore intii wixii qashinka laga saaraa kadib la naashnaasha oo la qurxiya oo finishin lagu sameeya ruuxa muslimkaa ah en doonayna diinta islaamka inuu qaato qaayabo waxna taro qashinka ku jira laabtiisa waa inaynu ka shubno sidaa darteed baa eh, laa ilaaha la hormariyay lianna waa qashin saarid wey laa ilaaha waa maxay waa tafriiq wixii kugu jiraa lagaa shubahaya markii lagaa shubay waa in lagaa mxuu ahaaye meesha wixii laga shubay shay kale lagu badal ila allah baa lagu shubaya nabigu intii la qabto la abreeshima xadu shaydaan laga saaray kadib iimaan iyo xikma laga buuxiyey xadu shaydaan oo meesha ku jirta nabiga iimaan iyo xikma laguma shubin intii la abreeshima nabiga la dillaacashay oy malaa'ig hawshaa ka shaqaysay baa bacda maa furiqa qalbuhu ayaa waxaa iimaan iyo xikma laga buuxiyey ruuxa muslimka shirkiga xiqdiga xasadka inta reer xumaysaynu ka shubaynaa kadibna asagoo saafiya iimaan lagu shubahaya ruuxu hadduu samoobo intuu daawooyin iyo sun qaato dhakhaatiir baa loogaya maxaa lagu sameeyaa markaaba laguma bilaaba daawe waxaa lagu xidhay faleenbo dhaqda wasakda ka dhaqda falaan baa lagu taagi irbadaa lagu dhufan waxaa leey waxaan ka dhaqaynaae sunti wuu sumoobay horta saantaan ka dhaqayna sunta marka lagaa saar iyo ruujimada lagaa saar iyo mariidka kadib baa daawo kala lagu siinhaya shirkiga iyo kufriga waxaaso dhan waa sun iyo mariid weeye muslimiinta waa in laga shuba kadibna tawxiid loogu bedelo ma aha dadku waa gaale waxaa weeye dadku islaan iyo daahirkooda wanaag baa ka muuqdee laakiin wixii khaldan waa in la soxo awoodna lagu bixiyo tabiit tawxiidi wa arkaanada bilahi towfiiq sheekhu kalalahsiy kelimada qaymaha badan u meesiyey ilaahay subxaanahu wa tacala waxaan uga baryaynaa fii miisaana xasanaadka ilaahay noogu gabo oo maalinta aakharo ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka inoogu buuxiyo annagkana ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nagu anfaco kollay mawduuca maanta waxaa maqlaysiina kelimatu laa ilaaha illa allah laga hadlay kelimatu laa ilaaha illa allah sheekh wuxuu yihi wax fara badan baa lagu fasiray ilaa tafsiirka saxe waa laa macbuuda bixaqin ila allah ilaahi mooye ilaah kaloo xaq lagu caabudo inuu jirin sidaa waa inay kaa dhadhacdo marka kelimatu laa ilaaha illa allah waxaan ka fahanay macno lagu hadla kii inaysan ahaana waa in la fahmo horta kelimada in la garani wey saasaa carabta u fiirso markuu nabi yidhi sal alla alayh wasalam quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuun wa laa ilaaha ila allah dha waa liibaanaysaan oo jannaa gelaysaan adduuniya aakhara waa liibaana waxay dhaheen ajcala alaalihata ilaahan waaxida wa ma ilaahihii faraha badnaa baa xal yeeshay laa ilaaha ila allah nimankaa waxay tahay fahmeen wayna diideenoo waxay u diideen laa ilaaha ila allah waxaa kaloo dhan waa in laga tago markaa u hoggaansanto annakii laa dhibkana haysto wuxuu yihi qofkii laa ilaaha ila allah weli haddana qubuurtu dul joogaa culeysha cabdilqaadirow maanta maalintaada qoys kastaana wuxuuba lahaaba nin la qabsado dad baaba hilbaha cunna waxay ku leeyihin maba cuni jirin laftan haddana laa ilaaha ila allah uu leeyahay laa ilaaha ila allahdaasa naga dhaadhac markaa laa ilaaha ila allah markaa tira dadka laa ilaaha ila allah waa inuu dadkaadi noqdo kelimadaa dadka diidana waa inuu beri ka ahaado laa ilaaha ila allah baan ku hadlay oo muslim baan ahay kelimadaasaa iga dhaadhacday kelimadaa dadka diidanna aniga waan jeclo walaan u hayaayo waan daba soconayo oo musaacadahan ka rabaayo waan ordi laa ma hesha laa ilaaha ila allah waa la yaqaanaa dadkeeda laa ilaaha ila allah carab iyo cajan bay halka dhigtay waa loo cadaabo waxay dhaheen maya wax kale ma ogan ilaa taasaan ogolna taa ninkii soo galo waan isla walaalaan nahay markaa laa ilaaha ila allah inaa adiga tiro dadka laa ilaaha ila allah diidana aad tiro waan jeclahay taas xukusin laa ilaha illa allah saxdeed maaha laa ilaaha ila allah sheekh wuxuu inoo sheegay shuruud bay leedahay arkaan bay leedahay nawaaqid bay leedahay wax badan bay leedahay siday salaadii u burtay u burtaa laa ilaaha ila allah reer soomaaliya ma u burto yii laa ilaha illa llah bes mar buu laa ilaaha ila allah hadduu qofka dhaho annaka caadi wey maya sidaa maa laa ilaha illa allah alwalaa walbaraa baa ka dhashaa suu sheekh inoo sheegay laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah markaa ku hadasho reer gaal waa istaayseen wax xariir oo iiga dhexeeyana ma lahan wax soo dhaweynna ma lahan tacaamulka adduunyada waa baabka laa iyo wada maya markaa laa ilaaha ila allah inaan ku hadlo muslim baan ahana aan iro aana ahlu shirkiga la qasto suurtagal maaha taas markaa sheekha allah kheyr ha siiyo kelimadaasaa si fiican inoogu sharxay wayna fiicantaha siduu sheekha noo sheegay kelimada in dadka loo akriyo lagana dhaadhiciyo dadka markaa unbay dad noqdaan saa waxaa garanaysaa nabi maxamed sal alla wasalam laa ilaaha ila allah howsha ka bilaabuu dhihi jiray wax kal lama ogoleen ninka dhehe jihaadka ma galaa mise waan islaama wuxuu ukaadi horta islaam jihaadkan yaha kuu dambeeya hawshan la tuuraaye ukaadi horta horta laa ilaaha ila allah ku hadal sugo horta hooshaa hawshaa markaa in la sugo kelimada ay run naga noqotaa la rabaa wixii kaloo shirkiyaado ay diidaya in la diidaa la rabaa cilmi baa la rabaa in la aqoon loo leeyahay ilahi muxuu leey faclam anahu laa ilaaha ila allah waxaan ogaataa nebi maxamedow ilaahay mooye ilaah kale inuu jirin markaa laa ilaaha ila allah waa inaan naga dhaadhaco ninka ardayga oo cilmiga barana ama taalibulcilmiga laa ilaaha ila allah waxay diidanta waa inuu diido laa ilaaha ila allah waxay ogolaatana waa inuu ogolaado laa ilaaha ila allah waxay soo dhawayso waa inuu soo dhaweeyo laa ilaaha ila allah waxay dheeraysana waa inaan dheerayso ragga ducaaddana saasaa laga raba inay dadku caddeeyaan xaqan u sheegaan haddaana wixii la caddayninna natiijo kama dhalato wixii markaa waa in la caddeeyo dadka tawxiidka loo daraaseeyo tawxiidkii loo daraaseeyo dadka laga dhaadhice wey meeqaa qoloo hadda muslim sheeganaysa qolaba meel ku dhaqaajiya qolababa kufriyaadkii qofka sagoo ku hadla haddana waxay leeyihin ma aqraan iskugu nimaadna markaa sheekha kheyr allah siiyo ilaahay ha barakay subxaana wa tacaala cilmigiisa cilmi barakays allah ka dhigo iyo culammadii kaleo la socoto oo na soo ziyaarteen oo ayaamahan dacwada inoo wadeen annaka ilaahay nagu anfaco marka insha allahu hadda kadam waxaan u gudbi doonaa asiilooyinkii waan u gudbi doonaa insha allahu caawana maxaadaro ma jirta saasaa la soconaysin berina insha allah markaa alaamin doonaa meejaan ugu talagalno markaa wabilahi taala su-aalo badan aan maarata walaalaha soo gudbiyeen marka su-aalaha walaalayaal su-aalaha waxaa jirtaa maaragtay ilaa maxaadarooyinkuna na daba socdaan marka su-aalaha noocaas waxaan dhihi lahaa su-aalaha dalabada qaar ay soo celcelinaayeen waxaan dhihi lahaa sheekha kutubtiisa ayuu maarata su-aalaha uga jawaabay laakiin aniga waxaan rabnaa maarata inaan kutub dhagaysano o akhrisano ma rabno waxaan rabnaa inaan meelaha maaratay un wax ka qaadqaadanno marka waxaan dhihi lahaa ku talin lahaa su-aalaha maaragtay aad soo celcelinaysiin sheekha kutub badan akhiralaha si caqiiduu maaratay ayuu maaratay akhriyey oona duuban oo meelaha maarata makaatibta yaallaan marka waxaan dhihi lahaa walaalaha waxaa ugu naseexan lahaa su-aalahaas maaragtay eh, celcelintooda ha naga daayaano sheekha darka gaduudan baa hayaa marka ha laga duubto su-aalaha qaarna dalaali admatala waktigaaba nagu yarbaa marka insha allahu kulli had waktiga aad u yar yahay wixii aan ka gaarno maa insha allah sheekh udhibaynaa su-aasha goowaad wuxuu leeyahay saa-iilkaa sheekh ma jira xadiid ku soo arooray suurat alfaatixa in laga akhriyo cadada qur-aanka ayadoo lagu wardinayo faqra kole sadwaasha ay leedahay wuxuu leeyahay ma jirtaa ma sugan tahay suurat alfaatixa inay bacda almaqrib oo kale xirsixir laga dhigto oo maarata lagu xirsixirto tirada intaas oo kale ah waxaan kaloo ani ku dar lahaa suurat alfaatixa markii la ducaysto ilaahay la barya subxaana wa tacaala inay ducada lagu khatamo iyadana ma mashruucba marka masaa'ilka saasuu leeyahay falyataqal sheekhana bismi اllah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd aniga kolley inta aqoontayda ama xusuusto wax ku soo arooray suuradda faatixada ah ama alxamdu loo yaqaan in laga akhriyo cadadka qur-aanka boqol toban iyo afarta qur-aanka laga akhriyo ama bacda almaqrib oo kale lagu xirsi xidho ma xusuusto mana arag inta aniga aqoontayda ah laakiin wax maanica haddana ma ogi maadaama dikri ilaaha ay tahay ruqyana tahay faatixadu in dadka muslimiinta ay akhriyaan oy magan galaan oy tacawud ahaan u akhristaan wax dhiba ma laha cadadka laga akhrinhaya nabigu nooma xadaynin saxaabigii khaarija bnu salti adeerkii ah kamaa fi sunani abu daawuud wahayrihi xadiidkii saxiixa ahaa markuu islaamay oo nabiga ka soo tegay buu soo maray heer carbeed nin waalan geed ku xidhxidhan yahay markaasuu yay ku yidhaahdeen waxaad ka timid madiino soo ma ahaa nin baa naga waalane waxaa laga yaabaa wax khayra inaad kala timid ninka jooga madiina ee nabiga ee maxamed ah haabuuhi khayr baan kala imid waxau dhi ninka haddaad noo daaweyso boqol adhi aan kus tiro adhi aan ku siinayna qur-aan buu faatixu ku akhriyey toddoba goor buu faatada akhrinhayay sabca maraad buu ku celinhayay aroortii iyo galabkii buuna ku akhrinayay maqribkii iyo labada cirguduudood waxa u taqaanaan saxaabigu asagaa maagay casarkii marka la gaaro gabol ku dhacna waa toddobu saaraa waagu markuu beriya toddoba faatixuu saaraa saddex maalmood markuu sidaa ku waday ayuu ninkii ilaahay caafiyey silsiladii iyo jeebadii baa laga furay isagoo miir qabow dhaqaaqay boqol adhi ah la siiyey saxaabigii adhigii baa la batay wuxuu yidhi haddaad madiine ka timid tiro adhi ah wuxuu amay xaaraan yihin buu u noqday nabiguu ku noqday nebi allow qolyahan sii maray tiro adhi ay siiyeen nin baan oogu tufay oo maxaa ku tuftay faataxaan ku tufay aroortiina mar baan ku tufahayey galabkiina mar baan ku tufahayey toddoba toddobo ilaahay baa i caafiyo hadda xoolahan dabdheh nabi wuxuu ihi xoolan waa ku xaala kaxayso iqraarka nebi maxamed in wakhti la goosan karo haddii qur-aanka isku daaweynayo ayaa ku cad galab iyo aroor waxaa ku cad tirada inaan adna loo nabigu toddobu saxaabi oo ka dhigtay hadduu ka badsan lahaana wax ma dheheen hadduu ka yarayn lahaana wax ma dheheen yaxya bnu zakariya eh, yaxya bnu maciin abu zakariya ayaa gurigiis uu deganaaba xoogo wuxuu ka dareemay shanqar iyo saqaf-saqaf iyo wax socsocdo maanse lagu mas iyo waxbuu ka dareemay kor waxbuu raadiya caruurtii sas bay ka bixi waayeen wuxuu uhi meeshaan jin baa degaan habeen kasta konton aad kusibuu ku akhriyi jiray waagi dambe waa lagu kala haaday wax dambe oo dhaqaaqu waaye mindhaa ciidankii baa baaba-an u malaynaya konton aadku tarjamadiisa siyarkaay ku timaadaa salafku inay tiro go-an ee konton toddobaatan lixdan afartan iska goostaan oo qur-aanka isku daaweeyaan oo qaabam u akhristaan waa jiri jirta laakiin wax nas ah oo nebi maxamed ka sugan oo boqol toban iyo afar ah ama bacdalmaqrib oo go-aan oo khaasa ah anigu ma xusuusto inahaa la goostay in qur-aanka lagu wardiyo laisku tufo boqol iyo toban iyo toddobaatan iyo toddobaatan muxuu ahaa subax khamiisaad iyo baa la sheegi jiray culays ma lah dadku intay qur-aanka isku akhrinhayaan ama barakaysan ha loo daayo anugu ra'yigu waa sidaa qur-aanka haddii lagu diro saxare iyo khaa'imiin bay u galahayaan beeraley iyo mingisle bay u tagahayaan qur-aankooda ha wateen lag iyo lagugu ha ka akhriyeen toddobaatan kun oo yaasiin ha daldaleen ha isku daaweeyeen faraha ka qaada ha loo tastoosiy wixii un khaladaad aragtaan halaga qur-aanka ha la barakaysto oo halaisku daaweeye faraha laga qaado laakiin xadiid khaasa qadiyadda omahay bilahi tawfiiq ducada lagu khatimo laa ba'as ducada in lagu khatimo wax dhiba ma laha soomaalidu waxay ugu khatimaan ducada waa gunaanad bay ugu khatimaan ayada qur-aan ahaan marka uma ictimaadahayaane Eh, waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin iyo waxbay deldeliishadaan soomaaliya wadaadaheedii hore waana ku murmaan marka in taxmiid lagu khatimo ducada bay oga jeedaan annaga wahaabiyada waabaan aad ula dagaalami jiro waxaan ijir bidco weeye inta ha lagu daayo aamiin dhaha hore u socda wa maca daalika eh, cibaado ahaan mustaqila kama ahe eh, inay dikri ku ganaanadaan qur-aanna ku khatimaan unbay oga jeedaan bidac idaafiya wadaaddaha xataa bidcada ku tiriya ay ku daraan bidca xaqiiqiya ma ahe waa min albidc alidaafiya dikri khaas ah oo waqti mucayana iyo fii makaanin mucayan la dhigahayo bay dhankaa ka geliyeen ducaduna inay mutlaqo tahay ayaa asal isku ogaa taqyiidkeedu bifaatixatin aw biikhlaasin ama aayad kale daliil bay u baahan tahay halkaasaa lala maray wadaadahaydi waa bidco bidca idaafiya ku tiriyeen wadaadaha fasaxayna waxay leeyihiin ducadii bay ka mid tahay ducadii weli ma dhammaaninba ducadii socotaan weli dhanma faatixa ladkeeda ducay leeyihiin ihdina siraad almustaqiim baa ku jir ducooyin weeye waana gunaanad waana duco marka ducada waxba kuma khatimi kartaan inaad soo istaagtaan bay ku fiican tahay wey marka ducadii ma dhammaan oo faatixadaaba duca ka tirsan waana gunaanad dhankan ninkii ka wareega waa banneeya raggii banayn jiray ee hawsha ogolaan jiray shaxaadi baa kamid ah, raxmatullahi oon hadda ka hor weydiinay baa ka mid ahaa culamada soomaliya waaweyn intaanu kale ka warqabo ma aqaan shariifka waxuu ka qabo arrinta ayada ah wadaadaha wadaaddana waa diidaan oo dhankaasa ka nimanna waa ogolaadaan aniga laakiin in faraha laga qaado oo faatixadu ay wataan oo faatixada wadaan baa ila quman wabilahi towfiiq bismi illah jazaak allah khayr jaza sheekh wuxuu leeyahay saa sheekh bal waxaad nooga warantaa khayr alla u siiye safaricom waxaa jirtaa marmar waxaa dhacda adigoo maarata meelaha tuulooyinka mar ama habeene maraysa lacagta inay kaa goodo markaa meel yar baa la taabtaa lacag yar kuu soo diraan kadib weli markaad cadkaysana xogaa bay kaa goostaan bal xukunkaa sheekhna cadday kulen jazaak allah khayr jaza lacagtaasi waa ribo weeye lama isticmaali karo waa lacag riboah waa daynay ku siin hayaan airtime oo daynay ku siiyeen lacag bay ku deymiyeen dayn bayna kaa goosanayaan markay dayntii kaa qaataan dulsaar bay ku saarteen waa ribo caadi ah daynaad qaadatay oo dulsaar lagu saartay wey wadaadda wax luuqluuqo oo le maya anigu hawaan qaatay lacag baanan bixiyey hawadii baa laga gaday halkaa ka wareega waa jirta oo hadda raba inay banneeyaan laakiin daahirka meesha yaalla lacag baad daynsanaysa lacagta aad daynsatay baad soo celinaysa markaad celiso ood lacagtii kaar mobaylka ku shubatana ruf baa lacagta lagaa siisan iyo qayb la socoto shan shilin ahayd mise toban shilin bay ahayd shan shilin baa lagaa goosanhaya idan marka shantaas shilin xaaraan way khidmada ma aha lacag meel loo diray khadamaadkeedna ma ahe waa dayn iyo qardi jara manfaca weliba oo ay dan u tahay way nafcadu maxda u tahay ninkii eh, waxbixiyee muqridka ahaa inay reebo tahay baa cad waana xaaraana laskadinimay dararo u geysay oo nafbaxaal gaadhay mooy axad kale ooma bannaano bilahi towfiiq eh, fadiilata sheekh saa-iilkan wuxuu leeyahay sheekhba waxaad noo caddaysaa dawada timaha lagu jilciyo xukunkeeda wuxuu yahay bismi illahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd dawada timaha jilcisa ee wadaaddaha mucaasiriinta hadda jooga aad bay iskugu khilaafeen waana ku dagaalameen tafsiilkaana ani ila roon shakhsiyan tafsiilkaana waxaa weeye haddii aan waxba lagu khayaamaynin dhib ma laha hadday xaraga tahay oo aan cidna lagu khayaamaynin dhib ma laha nin markaa timo adag oo jareer ah oy timihiisu duuban yihiin baa gabadh shukaansanaya timihii u jilcista taasu waa khayaanay tadliis way ma bannaano gabadhii la aroosayay baa timihii soo jilcisoo daawo soo marsatay ee timaha jilcisa timo bis ahoo dugulo bisqoolley oo kala socdo bay la timid habeenka arooskaa usbuuc kadibna jareer bay noqotay taasna waa khayaano iyo tadliis weeye haddaan cidna lagu khaa'imaynin dad lagu dhakaraynin oo dumarku iyagoo lagu yahay inay timo adag yihiin raggooda guryaha markay u marsan u jilciyaan oo ugu xaragoodaan markaasi dhib ma laha haddii ummad lagu dagayana waa xaaraan tafsiilkaasaa loo badan yaho bilahi towfiiq jasaaka allahu khayr jaza fadiilat sheekh wuxuu leeyahay saa-ilkan ma ii bannaan tahay salaada dhexdeeda inaan ilaahay ku baryo af soomaali bismi illah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd masaladaa masalo dhib badanoo aada loo culimmadu iskugu maandhaafeen weeye midna waa mujmac midna waa mukhtalaf midda mujmaca waxaa weeye adkaarta nabiga ka soo aroortay iyo aayadaha qur-aanka ah inaan loo bedeli karin af kale waa mujmac khilaaf aan muctabar ahayn baa bacdu asxaabi ra'yi laga soo guurshay laakiin muctabar ma ah aayad qur-aana iyo xadiid iyo dikri ma'huur ahoo tashahudkii wixii la halmaala ah af soomaali ooma bedeli karta adoo kari kara inaad cayba ku akhrido laakiin markaad atixiyaadka dhammayso ama aad sujuudsan tahay haddadaan carabi fiican aqoonin inaad somaaliya la kala baxo alla waad aragtaa waxay haysta aad tiraahdo ood la kala baxdo wadaaddaa fasaxahay ragga fasaxay waxaa ka mid ah ibnu xasm fii maxallaa asagu waa fasaxaa waxaa baxdigaa ka hadlay sheekh islaam ibnu taymiya kitaabkiisa iqtidaa siraat almustaqiim limukhaalafati asxaabi aljaxiim baxdiga waa keenay wuxuuna dooranaya inay bannaan tahay dikriga aan ma'huurka ahayn in tawqiifiga ahayn in la bedelaynin ee ducada caadiga madaxa bannaan way bannaantahay in soomaali iyo khayrkiiba lagu ducaysto waana cibaada xilliga ayada ah adducaau huwa alcibaada afcajami markaas salaaddii burinhayana ma aha kalaamu naasna ma ahe waa duco iyo cibaado wey laakiin in carabiga lagu hadloo la barto lagu ducaysto adkaarta nabiga ka sugan la xifdiyo ayaa wax kastaba ka khayr badan hadday suuro weyda caamaygii soomaaliya inuu awoodi waayey inuu xifdiyo adcediyadii ma'tuurada ahayd soomaaliga ha kala baxo xilliga u dambaysana ha ka dhigo laakiin dikri ma'huura tawqiifiha cajami laguma bedeli karo alfaadda nabigu wuxuu u doortay ama loo tashriiciyey macno goonay xambaarsan tahay sidaa darteed buu saxaabigu uu barayay adkaaru nawm markuu yidhi wa rasuulika aladii arsalta waa ka diiday ubay ibnu kacab miyuu ahaa xadiidkiisii mise wuxuu ahaa baraa markuu yidhi warasuulika aladii arsalta wuxuu ihi abadan saa ma ah wanabiyika aladii arsalta dheh alfaadu eh, adciya alma'huura wa tawqiifiya waxba lagama bedeli karo taas iyadu la bedeli maayo laakiin ducooyinka mustaqilada ee madaxa bannaan ee ruuxa muslimka uu u baahan yahay carabiguna uu ku yaraaday soomaaligiis ha daldalo adaa bilahi towfiiq fadiilta sheekh nin arday baa wuxuu leeyahay eh, daalib cilmiga ee eh, qur-aanka markuu barto kadib eh, tacliimtiisa mase waxbarashadiisa maxaa u haboon uu ka bilaabi karaa bismi اllah wالsalaaةu waالsalaamu calى rasuuli اllahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd alimaam ibn اljawsi raxmat ullahi tacala kitaabkiisa mxuu ahay alkhawaas iyo alqasaas wاlmudakiruun kitaabka wuxuu soo guuriyey in salafku markuu ruuxu qur-aanka bartay xifdiyo uu ka bilaabi jiray samaacu اlaxaadiid inuu axaadiista barto oo majaalisu imla'i اlxadiid uu fadhiisto oo riwaayat اlxadiid uu wakhti ku bixiyo ilaa uu meel ka gaaro bacdaha yatafaqah bacdama uu majmuuc min alaxaadiid xifdiyo oo fanniga xadiidka uu meel saara alfaadiisa iyo mutuuntaas iyo tafaqo usoo laaban jiray dhaqanka salafku sidaas u badnaa ayniga iyo xilligana waa kala duwanaan jiray caadaadka gobolada iyo bilaaddu waa kala duwanayd laakiin aniga hadda taqriiban maadaama wakhtiga isbedelay zamankuna isbedelay cilmiguna isbedelay waxay la tahay ardaygu markuu qur-aanka barto kitaabka ilaahna meel saaro wixii ka dambeeya xifdiga in daraasada tafsiirka waqhti ku bixiyo xifdu alfaad alkitaab waxaa xigaa xifdu macaanii tafsiirka waa in wakhti lagu bixiyo tafsiirkan laqbehe ehe uun iska daba orodka ahna uusan ahayne aayadaha qur-aanka in la daraas aaya aaya shan shan aayad loo daraaseeyo wakhti lagu bixiyo culammada la kaalmayso tafaasiirta ee la duuban kuwa qoran af soomaaliga kuwa carabiga ah culimmada fanniga yaqaana la kaalmaysto ardaygu haduu qur-aanka xifdiyo tafsiirkana wakhtaa ku baxsho bacda tafsiir caqaa'idkaa daraaseeyo maslatu alcaqiida kutub altawxiid waa inuu wakhti ku bixiyo ilaan shirkigii iyo bidacdii iyo khuraafaadkii iyo zandaqadii baa meel kasta ka soo daadaatay oo dadku ay ku rabaatan yihiin marka kitaabka ilaahay iyo caqiida uu meel saaro cindahaa ama xadiidka markaa u wareego ama fiqiga caadiga ee furuucda ah oo madhab mucayan ha u wareego kolba markaas nin caalima oo garanaya aqoonta ilaah la tashado asagaa tilmaamaya bacda daraasat alcaqaa'id wa daraas kutub altafsiir marxalada saddexdaad ee xigta uun nin caalim oo hawshaas yaqaanaha kala tashado ama bilahi towfiiq jasaaka allah khayr aljaza fadiilatu sheekh masaa wuxuu leeyahay maa xukmu man xalaqa lixyatahu waa yaclamu ana hada alficli xaraam muxuu yahay xukunkiisa qofka garhkiisa xiray isagoo ogsoon garhka xiridiisa inay tahay xaraam bsm اllah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd alimaam ibnu xasm raxmat ullahi tacala ee kitaabkiisa maraatib alijmaaca inuu habaan filaya wuxuu soo guuriyaa ijmaac culimadu inay ku ijmaaceen xeeridda garhku inay xaaraan tahay khilaafka dambe nawowi uu soo guuriyey fii kutubihi waa khilaaf dambe muta'ahira weeye ama aima almutaqadimiin ijmaacooda waa maxfuud in garhka xiiridiisu ay xaaraan tahay garhka in la xira ma bannaano ila lidaruuratin sharciya mar hadday xaaraan tahay ruuxu hadduu bannaysto hadda waa ku gaaloobahaya in la xiran inay bannaan tahay hadduu bannaysto waa ku gaaloobahaya haddiise laakiin shaawo iyo adduunye iyo macsiye iyo asagoo og wuxuu inuu xaaraan yahay uu ku dhacanaha dee waa uun asxaabu alkabaa'ir waalmacaasiba ruuxu geli maa lam yastaxil hadduu istixlaaloo bannaystana waa ku gaaloobahaya wadaadaha qabagarhka xiiridiisu inaysan inuu karaahayo unsan xaaraan ahayn laftirkoo takfiir baa ka iman oo maxaa la shayga karahada waxaa weeye inuusan karaahayn baad banaysto oo uu bannaan yahay biduuni karaahiya haddaad bannaysato kufri baa imanaya xukunka sharciga mustaxabna allaha ka dhigo ibaaxana shay bannaan haddaad aaminto inuusan bannaanayn waad ku gaaloobaysaa ruutigu waa xalaal haddaad ta ruutigu waa xaaraan kaafir baa tahay biyaha in la cabo xalaal wey haddaad koobkan biyaha in la cabo ma bannaano biduuni daliil aad tiraahdo waa kufr shayga bannaan haddii la xariimo kufri baa ka dhasha shayga xaaraamta ama karaahiyada haddii la baneeyo biduuni karaahiyana kufri baa ka dhasha haddii isticlaal yimaado waa kufr biduuni isticlaalan waa macsiya kabaa'ir ruux lagu tafsiiqinayo cadaaladiisii shaahisan lagu duray lagu dhaawacayo weeye waa haddii ijmaacaasi maxas uu markaasi maxfuud yahay ninka isaga ka horeeyey ama ku dhawa oo ijmaaca naqdiyena ma arag adaa bilahi towfiiq bismi su-aashana kusoo khatimaynaa saa'ilkan wuxuu leeyahay fadiilatu sheekh rasuulka wuxuu dhahay sala allahu aleyh wasalama ila waa sida asaga uu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala markuu makhluuqa abuurkiisa uu maaragtay uu bogay ayuu wuxuu ku ekaaday calaa carshihi marka wuxuu leeyahay carshiga intuusan abuurin ilaahay subxaana wa tacala ka hore xaguu ahaa kii doonaa bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi wa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd xadiidka cimraan ibni xuseyn baa qadiyada ku yimid kaana allahu walam yakun shayun macah ilaahay subxaanahu wa tacaala waa jiray isagoon wax kaloo makhluuqa iyo ciduu abuuray laa carshi walaa qalam walaa kursi midnaba uusan jirin ilaahay subxaanahu wa tacaala qadiyadan istiwaha ah asagaa noo sheega waa shay haybi ah qur-aankana ku soo laabtay ilaa lix goor toddoba goor iyo wax ka badanba adilat alculuwi ama istiwaha asagu waa muxadad lix aayadood iyo toddoba waxay aayadadda ma sixi karo almuhim culuwullahi calaa khalqihi waa mujmac cinda xataa ahlulbidca waa qabaan masalada khilaafka ka yimid ahlulqibluhu ku dagaalama waa istiwaha istiwuhu salafku waxay qabaan waa mas'ala min sifaat illahi subxaanahu wa tacala leba sifaatka ficliga ah ee ku xila ilaahay mashii'adiisa qudradiisa ilaahay subxaanahu tacaala markuu khalqiga dhamme istawaa calaa carshi sidaasaan u rumaynaynaa salafku istawaa macnaheeda waa isku khilaafeen macaanin laakiin isu dhow laakiin kala lafdi duwan istawaa ay calaa salaf baa ku fasiray irtafaca salaf baa ku fasiray sacida waa lagu fasiray qasada wadaadaha ku fasira dambe muta'ahiriina marka calaa iyo irtafaca iyo istaqarana wadaadaha ku fasiray iyaguna waxaa loo jeeda ilaahay subxaanahu wa tacaalaa markuu dhammeeyey khalqiga siduu noogu sheegay ayuu calaa carshi istawaa khalqigiisana waa ka baxsan waana baa min khalqih haddii taasi culays kugu noqotay waxaa kugu filan keliya ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu intuusan khalqi abuurin keligiibuu ahaa adduunka markuu abuuray ilaahay masagaas ku dhex abuuray mise korkiisuu ku abuuray ma hoostiisuu ku abuuray ma bidixii iyo midig buu iskaga abuuray ma horey iyo gadaal buu ka adaa lagu weydiinayaa wax culaysa taasi ma laha ilaahay inuu keligii ahaa taasi muran ma laha gaal iyo muslim iyo um, ahlubidac iyo ahlu sunna wax diidan ma jiro haddii carshigu ilaahay markuu abuuray inuu ka saramala ay kugu cuslaatay khalqigoo dhanba rabbi markuu abuuray xaggee buu geeyaan ku leenahay khalqigoo dhan buu rabbi abuuray samaawaad iyo ciriyo dhulbuu ilaahay isla gooyo sameeyey keligii baana jiray wax kalena ma jirin makhluuqaadkii dhannaa uu abuuray carshigu ka tirsanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markuurka korkiisuu dhigo waa ka sarreeyaan oo ilaahay baynu ka sarraynaa ciyaadan billaah mise ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu abuuray carshibaa ogu sarreeya asna carshigii buu ka sii sarreeyaa mise ilaahay wuxuu abuuro dhan midig buu iska dhigay bidix buu iska dhigay horuu iska dhigay dhabar iyo gadaal buu iska geeyey labada intaadaa laga inaad ka jawaabto annagu waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigiisa markuu abuuroo dhan hoos buu iska marshay asaguna waa ka sarreeyaa ninka odhanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadka bidix bay ka jiraan ama midig bay ka jiraan ama horay ka jiraan ama gadaal bay ka jiraan ama way ka korreeyaan oo asagaabaan ku fadhinaa ciyaadan billaah macnaha asagaa laga rabaa keebaa saxan marka macnaha ah ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqi oo dhanba hoos buu geeyay asaguna adduunka o dhan buu ka baxsan yahay wuxuu abuuray waana ka sarreeya carshi baana wuxuu abuuray ugu sarreeya ilaahayna carshigiibuu ka sii sarreeya macnaha macno ka ixtiraam badan oo ka fiican caqligu ma keenay ma tahay mise ma ah haddii kale waxaad inkiraysaaba abuurkii ilaahay iyo khalaa'iqdao dhan baad inkiraysaa qadiyadda qadiyada dhib lama waa hayb siduu alla u sheegaa loo rumeeyo min duuni tashbiihin walaa taxriifin walaa takyiif billahi towfiiq bismi illah walaalayaal muxaadaradii intaas ay noogu eg tahay su-aalihii walaalayaal way nagu bateen kulley insha allah su-aalihii waan hayna walaalahay soo gudbiyeen wixii suurtagalna ah, insha allah majaalista dambe aan u dibdhigaynaa marka sheekha ilaahay subxaana wa tacaala allah ka ajirsiiyo kelimaadkaas uuna siiyey annagana ilahay nagu anfaa subxaana wa tacaala